alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala aalihi wasaxbih wabacdu qala almusanifu xafidahu llah wاصaxaabatu kulhm cuduul liqowli اllahi tacala wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصar wاladina itabacuuhm bإxsan radia allahu canhm wraduu canh wacadda lahm janati tajri taxtaha alanhaaru khalidina fiha abada dalika alfawz اlcaظim darsigeennii hore aynu dhowr faa'iido ka ka dabageyno intaanaynu intan dhamaystirin <clears throat> waxaynu nidhi waxyaabaha ay muxadisiintu xoogga saareen ee daqaaiqda daqaa'iqda iyo waxyaabaha qarsoomi kara kamid a waxaa kamid a inay alqaabta iyo naaneysaha ruwaaddu ay leeyihiin iyo macaanidooda inay ku dadaaleen waxaanaynu sheegnay laba caalim oo midna la yidhaahdo addaciif midna la yidhahdo addaal soo ma waxau yihi abdalxaafid eh, cabdiqani bni saciid rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabiixaani maxaan kugu yidhi caalimka alxaafid cabdilqani bin saciid waxa uu yihi rajulaani laba nin oo jaliilaani haldoor ah ragraga ah ya niman aimo aho qiimalo ah oo mudan ah lazimahumaa waxa waxa weeyaan ku dhegay oo raacay oo dhakab ku yidhi laqabaani laba naanaysadoo qabixani xun wuxuu yidhi wuxuu yidhi labadaa nin waa waa caalimka la yidhaahdo cabdullaahi bn maxamed atarasuusi ya waxaa laqabka iyo naanaysta laa ku dhegtay waxa weeye addaciif wa inamaa kana في fi jismihi wa buniyatihi walam في daciifan fi xadiisihi wa riwaayatihi maaragta de adigu hadhowta haddaanad haddaanad cid saa ku tawjiihisa helin ad daciif markaad aragta maxaad u malayn lahayd aduu kan waaba la sii sheegaad odhan lahayd ha kan warkiis waa <clears throat> waa mucaawiya bn cabdilkariim addaal culimadu waxay yidhaahdeen dalla fii dariiqi makka walam yakun daallan ya ma garatay walam yakun nin lumay muu ahayn oo dee macnaha laqabkaasi uu sheegayo laqabkaa macnihiisu sida daahirkiisa ka muuqata maaha marka caalimkaasi wuxuu yidhi rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabixaani waxaynu sheegnay caalim la yidhaahdo ama raawi laqabki culimadu ay ku laqabeen saaciqa waa imaamka la yidhaahdo ama xaafidka la yidhaahdo maxamed ibnu cabdiraxiim albukhaari waa shaykhu limaam maxamed ibnu ismaaciil albuhaari maxaa loogu magacaabay maxaa loogu magacaabay saaciqa liquwati xifdihi wa shiddati wa mataanati dabdihi waay waxaynu sheegnay muxadisiintu raximahum ullah inay xataa ruwaaddu waxay isu yihiin ku dadaaleen iyo maxigta maxigaalba hadduu xigto yahay miyay isdhaleen miyay isla dhasheen miyay waxa weeyaan ma isagaa dhalay mayu waxa weya ma isagaa la dhalay ma maadeerba hadday isla dhasheen maxay isu yihiin wahaa kada <clears throat> waxaa ka mid a ah <clears throat> saddex nin oo la yidhaha banu xunayf saddex nin oo rawada ka midoo ah la yidhaha banu xunayf xunayf saasaa saxa bitaiir waxaan filayaa bani xaniif banu xaniif baan u sida saxda waxa bani xunayf waa sahlun wa cabaadun wa cuhmaan saddexaa nin waa walaalo waa walaalo marka haddaanad ogeyn inay walaala yihiin de waxaa laga yaabaa inay inay kaa gedinto banu cuyayna carabka wixii iga haday inay inay lix yihiin culimadu waxay idhahdeen waa shan usradaasi ruwaad ruwaadda xadiiska usradaasi waa shan ajaluhum waxaa ugu mashhuursan oo ugu caansan sufyaan ibnu cuyeyna soo ma waxaa jira aadam ibnu cuyeyna cimraan ibnu cuyeyna maxamed ibn cuyeyna ibraahim ibnu cuyeyna banu cuyeyna ha la isku dhaha banu siriin waa lix maxaa caana waxaa waxaa ugu caansan oo ugu jaliilsan mxamed ibnu siriin taabiciy kabiir alimaam laakiin waxaa jira anas ibnu siriin yaxya ibnu siriin macbad ibnu siriin xabsata bnu siriin karimata bnu siriin banu siriin bale saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam rag badanoo walaalaha kamid ayaa ayaa ayaa jira ayaa kamid ah cabdillahi bni mascuud iyo cutbata bni mascuud ya cabdillahi bni mascuud iyo cutbata bni mascuud haddaanaad ogeyn inay walaalayiin waxa laga yaaba inaad istiraahdo nin xadiis cutbat ibn mascuud ka warinay markaad aragto inaad tira meeshan cutba maaha waa cabdillaahi waa way yaro qaldantaye ii may saas maa hadda cutbuna waa saxaabi weliba cabdillaahi bay walaalayihiin soo saama ah? hay halkan waxaan sheegayaa faa'iide cajiiba ah. soo kumaan odrhanin asmaada iyo qaabka loogu dhawaaqayo haddii aad qalado soo maynu sheegin inay culimadu idhaahdeen waa meelaha lagu fadeexadoobe ee lagu turaanturooda ee ragga ceebtu ka raacda soo ma ya bal nin bay muxadiiintu laqab u bixiyeen iyo naanays laqabkana maxaa keenay tasxiif uu uu magac ku sameeya keenay waxaa jira xaafid la yidhaha saalix ibnu maxamed albakhdadi wuxuu caan ku yahay jazara jazara ayuu caan ku yahay bijimin uma esh bijimin mucjama uma zaayin mucjama soo maha jazara xadiis buu is yidhi akhri xadiiska waxaa ku jirtay kharaza kharaza iyo jazara waa isku wasni soo maha xuruuftuna marka dhibcaa laga qaado waa isku qoraar soo maha mar saas ma tahay laba kelmadood buu isdhaafiyey halkuu halkuu kharaza akhri lahaa ayuu jazara akhriyey tasxiif baa ku dhacay kelmadii uu tasxiifiyey baa laqab looga dhigo lagu dheji ma garata marka de ninkaa kelmaddaasi way ka hadhi weyday culimadu waxay dhaheen fabaqiyat calayhi way ku dhegtay a way ku dhegtay intaasi waa fawaaid aynu ka dabageynay qaarkoodna aynu ku saxaynay waxyaaba sabqulisaana darsiga hore inaga raacay waxaynu soo marnay caaliya naazil haddaan ku dara iyadana aimadii muxadisiintu markay caaliya naazilka ka hadlayeen waxay idhahdeen imaam axmed waxaa laga sheegay طalbu culuwi lisnaadi wa sunatu man qad salaf طalbu sanad اlcaali sanadka caaliga ama طalbu culuwi اlisnaad sanadka caaliga oo la man qad salaf a'imadii islaamka iyo culimadii muslimiinta iyo raggii hore ragga ahaa waa sunnadii iyo dhaqan laga soo gaadhay maaragtaad waay waxa cajiiba qabsa haddaba yaxya bnu maciin waa imaamun calamun waa min jahaabidati xadiisi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ya waa ragga naadirka ah ee farakutiriska ah ee sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama laga martiyo ma garata ha rag buura ah oo rag buura ah oo raganimo meel iska dhigay ayaa ayaa arday diisa ka mid ahaa raximah llah yaxya ibnu maciin isagoo sakaraad oo fii maradi mawtihi maradkii uu dhintay xanuunsanayo jiifaa ayay niman muxadiiin u yimaadeen markaasa waxaa lagu leey yaxyaw bima tashtahi bal maanta maxaad xiisayn lahayd nin xanuunsanayo xanuun adag oo nin weyni wadkii waa yaqaanaaye u arkay inuu halkii aakhire usii jeedo oo su aashaa la weydiiyey bal maxaad adigu tasawuri lahayd inuu ka jawaab ya markaasuu wuxuu yidhi baytun khaalin wasanadin caalin wasanadun caalin baytun khaalin wasanadun caalin waxaan maanta wax waxugu ugu jecelahay guri maranoo kelidii aan anigu joogo oo anigii rabbigay halkaa ku tacaamulno oo waxaan aan samaynayo cibaadada aan samaynayo aan cidna arag oo riya iyo sumco midna aanan ka baqayninoo aakhiradayda aan aada iyo aada aamin uga ahay oo ayaan jeclaan lahaa baytun khaali shanqadhla aan rabbigay kula gooni noqdo iyo diintiisa iyo khidmadeeda iyo wasanadun caali sanad caaliya oo dee xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalama aan labada haddaan isla heli lahaa aan la fiicnan lahay war sheekhow nin sakaraada ale sanad caaliya ayay naftaydu waxay maqasho maanta ugu jeceshay nimankaasaad ayaa dadka qaarkood ay aflagaadaynaya lafta iyo dhuuxa iyo dhiigga gebigiisa xadiis baa galay ah, wax kala garan maayo wax kalena ma xiisaynayo waa sababta markay taa ilaahay kula tacaamuleen abqa allaahu dikrahum ilaa qiyaami saaca ilaahay xuskoodii u reebay ee ilaa maanta fulaan raximah llah maxamed ibn ismaaciil albukhaari raximah llah yaxya bnu maciin raximah llah imaamu shaafici raximah llah imaamu axmed raximahullah loo leeyahay ee ilaa maanta la hadalhay qaar waktigoodii noolaa oo iyaga meelashay ku noolaayeen ku noolaana maalintay dhinteen baa dadka ugu dambeysay falaa hum yudkaruun hadday hadday markay noolaayeenna lama tabaynin markay dhinteen cid sheegaysaa ma jirto maxaa kala kaxeeye maxaa kale kaxeeyey hmm? waxaa kala kaxeeye waxay diintoodii gashadeen iyo cilmiga ay iyo sunnada ay ku camireen cumrigoodii naf iyo maalbana ay dul dhigeen adduunyo dhaldhalaalkeedoo dhanna intay meel iska dhigeen ay si si aan waxba loo raacin ay u raaceen oo gaar uga qabteen sunnadii rasuulka sala allah alay wasalam waayahay sheekhu wuxuu inoo sheegay saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo fadliga ay leeyihiin xadiiska wariyey ibn abi caasim min ariiq abi bakrin can zayd ibn xubaab can cabdillahi ibn lcala ibnu zabrin abuzabr ama abuzubur adimishqi wahilat bn asqa wuxuu ka warinaya cabdillahi bn caamir wuxuu inagu yihi nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalama khayr ka suulimaysaan inta cid saxaabada cid ila kulantay oo ani aragtay oo i rumaysay inta ay idin dhex joogto khayrka khayr khayr ka suuli man raaa maa tazaaluuna bikhayrin maadaama fiikum man ra'aani wa saaxabanii oo ila rafiiqay ha saxaabadaydi ka mida wallahi laa tazaaluuna bikhayrin maadaama fiikum man raa man ra'aani wa saaxaba man saaxabanii ilaahay baan ku dhaartay kheyr ka suuli maayo inta ay idin dhex joogaan kuwo arkay kuwii aniga ay arkay ilana saaxiibay waa taabiciinti kuwaas fadligooda kutusinaysa wallahi laa tazaaluuna bikhayrin maadaama fiikum man raaa man raaa man ra'aani wallaahi khayr ka suuli maysaan intuu idin dhex joogo qof arkay qofkii aniga ay arkay kii arkay mid arkay waa qarnigii saddexaad waa atbaacu taabiciinta oo wasaaxaba la rafiiqay oo saaxiib ka dhigtay man saaxaba ciddii la saaxiibtay man saaxabanii ciddii aniga waxa weeyaan ila rafiiqday nabig alayh salatu sla saddex qarni fadligooda halkaa ku sheegay xadiiskan sheegu wuxuu nagu yihi isnaadkiisu waa saxiix rijaashiisna waa hiqaat xadiiskan imaamka la ihaha xaafid ibn xajar raximah llah fatxulbaariga markuu ku sheegay xadiiskan wuxuu sheegay inuu xadiiskani yahay xasan wuxuu yihi isnaaduhu xasan xaafid ibnu xajar caalimka la yidhaahdo shaykhu alalbani waxa uu yidhi isnaaduhu jayidun rijaaluhu rijaalu saxiix caalimka la yidhaha muqbil ibnu hadi lwaadici raxmat ullahi tacaala calayhim jamiica wacalaa culamaai lmuslimiin waxa uu yidhi waxa uu xadiiskan ku sheegay oo ku saxiixiyey kitaabkiisa qiimaa badan la ydhaha asaxiixu lmusnad mima laysa fi saxiixayn xadiiskan xadiisku sheegay buu ka mid xadiiskani wuxuu la macna yahay xadiiska caanka inta badan aynu maqalay khayru nnaasi qarni uma ladiina yalunahum uma aladiina yalunahum nebigu wuxuu sheegay sal allahu alayh wasalam saddexdaa qarni intay ummadda dhex joogaan inaan ummadda khayr iyo wanaag iyo baraare iyo hanuun iyo sunne iyo toosnaani aanay ka suulaynin ha oo ay ummadda u yihiin ammaan oo ay ummadda u yihiin hanuun oo ummadda u yihiin waxa weeyaan maaragtay aclaamu hudan ay u yihiin ha inay u yihiin waxyaabo lagu hanuuno astaamo lagu hanuuno iyo calaamaad iyo bartilmaameedyo baatilka laga baydo inuu yihiin asxaabii amanatun nabigu wuxuu hi nabigu wuxuu hi ana amanatun liasxaabii faida faidaa midtu ataa asxaabii maa yucadun wa asxaabii amanatun liummatii faida dahabuu ana amanat liaصxaabii faida dahabtu ataa aصxaabii maa yucaduun waصxaabii amanat liummatii faida dahabuu ataa ummatii maa yucaduun bui nabig alay isalaatu wasalaam anigu gabood iyo dhufays baan ummadayda saxaabadayda u nabig alayh isalatu wasalaam fitan iyo baadi iyo lumid iyo bidco iyo gaalnimaan uga ah hanuun baan waxa weeyaan iyo iyo iyo iimaan ayaa waxa weeyaan ay iga dheefayeen buri nabigu alayh isalaatu wasalaam nebigu wuxu uhi alayh sala sla anigu markaan tago asxaabtayda wixii loo yabahay baa u imanaya asxaabtayduna waxay gabood iyo difaac iyo dhufays u yihiin ummadayda saxaabadayda marka la waayo ummadayda wixii loo yaboohay oo khilaaf iyo kala tag iyo isku mashquulah iyo inay barkoodba birta ka aslaa imanaysa bu nabig alay sala slam marka waa sidaas ayu sheekhu wuxuu yihi wasaxaabatu saxaabadu kulluhum dhammaantood cuduulun weeyaan saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasalama intay ka tiro leegyihiin raggooda iyo dumarkooda waaweynkooda iyo yaryarkooda intoodii saabiqiinta ahayd iyo intooda laaxiqiintaaba intoodii islaamtay qabla alfatxi iyo intii bacda alfatxi islaamtayba intooda waxa weeyaan fadaaisha mucayanka ale ah iyo inta fadliga guud saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan hantidayba dhammaantood waxa weeyaan waa cuduul waa wargale waa warkooda waa kuwa warkoodawarkoodu la qaataanu yahay oo diintooda lagu kalsoon yahay oo dadnimadooda iyo iyo waxa weeyaan dhaqankoodu uu halkii ugu sarraysay joogo oo ilaahay jala wacala uu taskiyey iimaankoodu iimaan dhaba wey ilaahay waxa uu sheegay inay iimaanku quluubtooda degay ayuu ilahay sheegay ilahay wuxuu ka markhaati kacay inay ahlu janno yihiin ilaahay wuxuu ka markhaati kacay inay cuduul cadaalad badan oo diin badan oo iimaan badan oo khiyaaroo haldoor ah oo qof qof ka dhacaan lahayn oo janno loo wada yaboohay inay yihiin buu ilahay ka markhaati kacay jala waala maaragtaa wsaxaabatu saxaabadu kulluhum cuduulun weeye liqowlihi tacaala wa hadalku ilaahay yidhi wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari wladiina itabacuuhum biixsaan radi allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajrii taxta lanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz lcaiim ilah wuxuu yidhi kuwii islaamnimada kuwii wanaagga iyo khayrka u dheereeyey ee u hormaray hahay ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa iyo kuwa iyaga wadadoodii maray oo raad guray oo aan ka baydhin waa taabiciintii oo ixsaan iyo mutaabaco iyo iqtidaa iyo ku raacay radia allahu canhum iyaga ilahay raalli buu ka noqday labadaa qolo wa raduu canhu iyaguna ilaahay raalli bay ka noqdeen allah ka markhaati kacay soo maarti ilaahay baa ka markhaati kacay inuu raalli iyaga ka yahay waxaa kaloo alla ka markhaati kacay in iyaguna ilaahay raalli ka yihiin ya salaam ayu sharafin hada ayuha alikhwa ilaahay wuxuu ka markhaati kacay inuu jannooyin u diyaariyey wax walba yaalaan ilaahay wuxuu ka markhaati jannadaasi inay ku waarayaan oo ay tahay hoy ilaahay abaalguduu u siiyey oo aan laga gaboobayn oon laga geeriyoonayn oo aan laga guurayn oo ku qabsa ku qadimaysa ka jirin aragta waa daaru salaam wax walbana yaallaan ha wax walbana yaallaan ilaahay wuxuu yihi daalika waxay nimankaasi heleen alfawzu waa waa guul alcaiimu waa guushii weynaanta badatay bu ilahi waa guushii guule aanay ka dambayn ayay hantiyeen bu ilahi kuwaas su-aal baynu mmar hore isweydiina warkan soo qaaday ama bacdulikhwa duruusta qaar aan ku weydiiyey saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam ma muhaajiriin iyo ansaarunba su-aasha jawaabteed waxa weeye saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam waa muhaajiriin iyo ansaar cid kastoo nabiga sal allahu alayh wasalam bacd hijra cid kastoo nabiga la soo hijrootayna waa waxa weeyaan waa waa muhaajiriin ama buldaantoodii ka timi oo madiine nabiga sal la alay waslam ugu timi cid kastaoo nabiga sal allahu alayh wasalam madiine markuu yimi intay u timi rumaysay oo diintiisi raacdayna dee waa min alansaar waa dadkii nabiga u gargaaray sal allahu alayh wasalam walow yaanay ansaar qabiil ahaanba ka tirsanaanina laakiin ansaar maxay la wadaagaan nusrada nabiga sal allahu alayh wasalam haahe waay wa qaala nabiyu sal allahu alay slam nebigu wuxu uhi laa tasuba asxaabiha caayina asxaabteeda ha caayina falow ana axadakum haddii midkiin anfaqa uu bixiyo mila uxudin buurta uxud waxle waa buur aada u weyn haddaad imika gasho googla maabis oo aad soo saarto jabal uxud waxaad arkaysaa buurtaasi intay ku fadhido iyo intay dherar ahaan la eg tahay iyo dhagxaanteedu mugga iyo miisaanka ay leeyihiin falow ana haddii midkiin riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo hartay ilaahay baan ku dhaartay low anfaqa hadduu bixiyo axadakum midkiin mila uxudin buurtaa uxudoo dahabana uu bixiyo uxud wax u dhigmo dahaba hadduu bixiyo maa balaqa muu gaareen mudda axadihi midkood mud uu bixiyey iyo walaa nasiifahu mudka barhkitoona mudku waa afar sacab sooma arsab ha mud uu midkood bixiyey oo uu sadaqo u bixiyey buurta uxud wax leeg oo sadaqaa ninka u bixiya saxaabada rasuulku mudkay bixiyeen ama ama mud barhkiiyay bixiyeen muu gaadheen sacabkaas ya iyo walaa nasiifu muttafaqun alayhi min xadiii eesh min xadiis abi sacid alkhudri radia allahu tacaala canhu wa can asxaabi rasuuli llahi sal alla alay slam halkan waxaad dhegaysataa kelmad kaa yaabin doonta imaam shawkani baa xadiiskaa sheegay markaas wuxuu yidhi faida kaana milu uxudin dahaban min almutaahiriina min asaxaabati almukhaabiina bihada khiaabi laa yabluqu mudda axadi mutaqadimiihim walaa nasiifa fama adunu yabluqu bimili uxudin dahaban mina miqdaara xabatin min axadihim walaa nisfaha xadiiskan horta cidda lagula hadlaya ma fahamtay minku le shawkani laba saxaabiyo saxaabadii rasuulka kamid oo hadal dhex maray oo nina uu ka mid yahay ninkii nimankii muta aladiina taahara islaamuhum wakti dambe islaamay oo bacda alfatxi islaamay ama fatxiga wakti ku dhow islaamay nina nin saabiqun min asaabiqiin kamid yaha hadal dhex mara markaasa hadalkii nabiga gaadhay sala allahu alay wasalam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi wuxuu nabigu yihi laa tasubu asxaabi fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda walaa nasiifahum hadalkaas iyuu nabigu kula hadlaya nin saxaabadii nebiga kamid aha soo ma oo ninkay isqabteen ama hadalku dhex maray uu isaga ka islaam horeeye soo maha laba saxaabi ayuu nebigu sal allahu alay wasalam midkoodii dambe wuxuu ku leeyahay warniyow nimankaa aladiina sabaquuka ila lislaam nimankii islaamkii imaanka kaaga soo dheeray nimankaasi fadli iyo wanaag iyo khayr iyo martabaday ku dheer yihiin waxa weeyaan nimankaa nabadgeliyo ha kaa nabad helaan haddaad bixiso mithla uxud inoo dahaba mudda axadihim walaa nasiifahu gaari maysid laba saxaabiyo saxabada rasulka kamid ah warka lagula hadlaya imaam shawkani wuxuu ku leeyay haddii saxaabi saxaabi kale markay isqabteen oo walaalkii isaga islaamnimada uga horreeyey hadduu nebigu hadalkaa ku yidhi ka waran ninka innaga inaga mid a ah, hadda noole iska duryamaya saxaabadii rasuulka wax ka sheegaya ilaahay baan ku dhaartay uxud oo dhan haddaynu bixino inagu iska daa mudda axadine xabadda firidiga ah ee mudka ka midka ah ya xabadda ininya ee mudka ka midkaa ah, inaga uxudeenu gaari maysa iska dayna mud gaadhe ah, inaga mudkeenu inuu iska daa uxud iyo aagaa laag dhige mudka markaad xabad xabad furiya u kala qaado oo maalan haddii aad sacab sacab haruura soo darto haruurka xabad yar markaad soo qaado ama sacab galeya ama arabiki aad soo qaado xabada ama mid qamadiyaad soo qaado xabada yara firidaad qaado firidaa xataa inaga uxudaynu bixinaa gaari maysa <laughs> ya hadday fahmi lahaayeen warkaa uu shawkaani fahmay bacdu lmaftuuniin min alhalka kuwa kuwa halaagsamay qaar ka midihi ee saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam maanta afka ku taagaya ee ahlu dalaali wazayqi walinxiraafka ahay hadday intaa fahmi lahaayeen uu shawkaani fahmay maa aqdamuu calaa maa facaluuhu waxay samaynayaan kumay dhiiradeen ayuha alikhwa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalama ummadda nebiga ciddii ugu sharaf badnayd ugu khayr badnayd haldoorkoodii halyayadoodii nimankii ka sheegnaa weeye dahabuu bikulli khayr khayr dhammaantii way la tegeen wa ayu khayrin baqiya ayuha likhwa maxay maxaa maxaa maxaa maanta lagu gaadhayaa nimanka nebi maxamed indhaa saaray ee nebigoodii dhib iyo dheefa la qaybsaday ee rasuulka sal allahu alay wasalam nafya maalba u huray ee nafahoodii ku furtay ee bedelu nafiisa walhaali waxay haysteen oo dhan dhulka u dhigay si nebi maxamed sal allahu aleyh wasalam u ilaaliyaan ee la lugeeyey ee la gaajooday ee la golongolay ee jihaad la galay ee gaalo la laayay ee la difaactamay ee dartood loo diinta ilaah rasuulkiisa iyagoo difaacaya loo dhaawacay ee dhiiggoodii dhulka u cabay ee milicda u xamilay ee wax walba u dulqaatay ee gaaja ku dhacday ee kuwoodii qariibka ahaa la laayay ee markay nebi maxamed inuu nool yahay ogaadeen ka sabray heblaayo he aabbaha waa la dilay adeerkaa waa la dilay ninkaagii waa la dilay markaasay tii war nebi maxamed ma nooli markaasaa la dhahaa aduu kullu musiibatin duunahu jalaalo ciddii tagtay waa fududahay koladii nebi maxamed nooli sheeka berere <laughs> kuwaasa doonaysaa berriina tiraa ilaah nala xisaabiyo ya aan jannada la galna mamcnaysidma horta ma isweydiisay laakiin miyayna ayaan darro ahay ninka e maanta kuwa afka ku taagay wallaahi uma wallaahi uma wallaahi inaanu imanaynin aanay dhacaynin nin nebi maxamed kuwaa ka jecel inuu yimaado nin nebi maxamed kuwaa ka jecel inuu yimaado wallahi maynay dhacaynin haddii uu adduunka qofka ugu cibaado badan addoon addoommada ka midi noqdo oo camal saalixa dhammaantii uu la yimaado sidii loo faray ula yimaado koodii ugu mansilada yaraa gaari maayo iska daa inuu abubakar iyo haybsada raggi ragaa culimada sunada nin kamid ah waxaa lagu yidhi cumar ibnu cabdicasiis iyo mucaawiyata bnu sufyaan kweebaa fadli badan wuxuu ku jawaaymad garanaysa laa yuqaasu biasxaabi rasuuli illahi axad saxaabada rasuulka cidna lama barbardhiga bu kuuri mar kale caalim kale wuxuu yidhi maalin uu mucaawiye nebi maxamed sayr jihaada la galay boorkii boorkii kusoo duulay faraskiisa boorhkii ku duulay sankiisa ama faraskiisa sankiisa ku duulay ayaa cumar cabdicasiis iyo wuxuu sameeyey baa ka khayr badan buui ah. fa haaulaai waa qowmun akramahum allahu inay nebi waa qolo waa niman uu ilaahay ku karaameeyey inay nebigooda u gargaaraan isag xuquuq badan bay ummadda ku leeyihiin xuquuqdoodana maanta dad badan oo dalabatulcilmii waa ka jahl waa ka juhalo kutublictiqaad bay ahlulcilmigu ku sheegeen iyo iyo iyo meelaha eh, ama kutubta maarata kutub tafsiir aayaadka alla ku ammaanay saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayay culimadu ku sheegeen oo aad iyo aad maaragtay ugu caddeeyey kutub lictiqaadna ma helaysid kitaab min kutub lictiqaad ilaa xaqii asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalama ahlu sunna waa kaga hadleen sida haalibka ah fi lhaalibi laql waxyaaba ay ahlu sunna ahlu bidca ku kala tegeen weeye usuusha ay ku kala dhaqaaqeen bay ka mid xubu asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waictiqaadu fadlihim wataqdiimu ra'yihim calaa ra'yi gayrihim waliqtidaau bihim waictiqaadi anahum afdalu lbashar inay yihiin oo afdal lumam inay yihiin iyo in la ictiqaado weliba inay iyagu waxa weeyaan inay dhammaantood ahlu janno yihiin intoodii la magac dhabey gaarkooda loo magac dhabeyn inay ahlu janno yihiin inta kalena inay cumuumkaa ku jiraan wakulan wacad allahu lxusna maaragta waxaa jira laba risaalo oo fi hada albaab fi xuquuqi asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama tob ah oo aad u qiimo badan labadaa risaale mid waxaa la idhaha waajibuna labada risaaleba laba caalimo mucaasiriinta culimada culimada sunada ee mucaasiriinta kamid ah ale mid waxaa la dhaha waajibuna naxw saxaaba waajibuna naxw asaxaaba waxa iska leh alustaad doctor fadiilat sheikh shaykhina cabdirazaq ibn cabdilmuxsin alcabaad ayaa iska leh waxaa la dhaha waajibunaa naxw asaxaaba waa risaala luuqad aada iyo aad u mubasata oo sahal ah ku qoran laakin fiiha min alcilmi almatiin ashay alcadiim waay risaalada labaad waa risaaladaas xuquuq asaxaaba cala alumma xuquuqda saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ay ku leeyihiin ummadda ay ku leeyihin saxabada nebiga alayh isalatu salaam waa risaalo kutub badan waa risaalo saad aragta yar a ah, laakiin kutub badan oo hadal laga buuxiyey risaalo ka qiimo badan wey ya waa yaroo weyn yaroo weyn ma maqasha ah, waa risaalatu min anfas rasaa'il min anfasi maa kutiba fii baabiha waxaa iskale sheekha yaga alustaad doctor saalix ibn cabdilcaziiz ibn cuhmaan sindi saalix sindi ayaa leh xafidahum llah labadaa sheekh wbaaraka allahu fi cumrihima wa fi ahlihima wa labadaa risaalo waxaan gaar ugu sheegay masaaisha labadaa risaalo ku yaala kutubta kale iyadoo mushatatay ku taalla oo me waxaa labadaa risaalo lagu ururiyey kutubta way ku yaalin laakiin hal meel kuma jamcisna laakiin halkan waxaa ku jamcisman labadaa risaalo waxaa lagu jamciyey xuquuqda saxaabada rasuulku sal allah alay slam ummadda ay ku leedahay inteedii kama kacdada ahayd iyadoo aayaad qur-aana iyo axaadiis nebi iyo waxa weyaan aahaartii saxaabada iyo iyo culimadii aimadii sunnada iyo waxa weyaan aqwaashii ahlulcilmiga lagu lagu xardhay oo lagu qurxiyey labada risaalaba labaduba waxay ku jiraan iyagoo b d f shabakada labada waad la degi karta risaaladan dambe burcaan markuu waxaan tacliiq ku saarnay waxaan filaya in la helayo iyadoo laba saddex majlisa ama afar majlisa in la helayo ayaa laga yaaba marka waxaan u sheegay saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalama inaynu barano xaqooda iyo waxa weeyaan fadaaishooda iyo ilaahay wuxuu xaq siiyey ummadda ku leeyihiin ee alle u waajibiyey waa waajib ina saaran wey sheekhu wuxuu yidhi macrifatu taabiciin ataabici huwa man laqiya saxaabata radia allahu canhum taabici waxaa la ydhahaa waa ciddii saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalama la kulantay taabici waxaa la ydhahdaa ciddii saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalama la kulantay culimada qaarkood ayaa waxay yidhahdeen markay saxaabada sheegayeen ee ay maae markay taabiciinta markay taabici tacriifinayeen ahlulcilmiga qaar baa waxay yidhahdeen hadalkaa waxbay ku dareen raximahum ullah waxbay ku dareeno waxay yidhaahdeen taabici waxaa la yidhaahdaa ciddii saxaabiga la kulanta ayaa taabici la yidhahda laakiin waa ciddii waxaa lagu darayaa qeyd ah waa inuu saxaabiga la kulmo isagoo nebiga sala allahu alayh wasalama rumaysan man laqiya saxaabata radia allahu canhum mu'mina binabiyi sala allahu alayh wasalama ayaa lagu darayaa ay yidhahdeen ahlulcilmiga waxa weeyaan bacdu ahli lcilmi raximahum allah bal hadda aynu cibaarada akrino culimada qaar ba waxay yidhahdeen sida aynu sheegnay taabici waxaa la yidhaha bay yidhahdeen man laqiya صaxaabiya mumina bالnabiyi wamata cala lislam waa qofkii صaxaabi la kulma markuu saxaabiga la kulmay inay nebi maxamed rumaysan oo diintuu saxaabigu haystay haysta islaamnimadiina ku dhintay ayaa taabici la yidhaha culimada bacdu ahli lcilmi ayaa sidaa qeydkaas ugu daray oo sidaasi u sheegay waa hagaag markay culimadu saxaabada ka hadlayaan masaa'il badan baa laga hadlaa waxaa laga hadlaa saxaabada radi allahu canhum dabaqaadkoodii waxaa laga hadlaa cadaaladooda waxaa laga hadlaa maaragtay kuwoodii ugu xadiiska badnaa waxaa laga hadlaa kuwoodii ugu dhimashada dambeeyey waxaa laga hadlaa saxaabada tiradoodii waxaa laga hadlaa fadligooda siday u kala mudan yihiin waxaa laga hadlaa yaa ugu islaamnimo horeeyey yaa ugu horeeyey saxaabada xagga islaamka waxaa laga hadlaa yaa ugu dhimasho dambeeyey waxaa laga hadlaa kutubta laga qoray iyo noocyada kala duduwan ee ay yihiin iyo tabaqaadkii saxaabada radi allahu canhum kadalika taabiciinta culimadu markay ka hadlayaan waxaa laga hadlaa iyagana tabaqaadkooda bacdu ahlicilmi saddex dabaqay ka dhigeen bacd lculamaa afar dabaqay ka dhigeen bacd culamaa shan iyo toban dabaqay ka dhigeen sida yani waxa weyaan culimada kutubta ka aliftay waxaa ka mid ah muslim iyo ibnu sacad iyo alxaakim nisaburi iyo aimo kale ayaa ka mid a waxa weeyaan taabiciinta yaa ugu fadli badnaa waxa weyaan imise dabaqa weeyaan waxa weeyaan yaa ugu mashhuursanaa fuqaha sabca maxay yihiin waxa weeyaan warar badan ayaa aimadu ay halkaasi kaga hadlaan radia allahu canhum waraximahum jamiica waay wuxu yihi sheekhu wydulu alى dalika arrintaa idan maxaanu ihi man laqiya صaxaabiya mumina bnabiy sal l sl wamata ala dalik soo ma wydul alى dalika alxadiiu saabiq baa ku tusinaya wahum iyagu saxaabadu wahum iyagu taabiciintu dheh tabaqaatun waa lodod kala sareeya arfacuhum waxa ugu fadli badan oo ugu ama ugu dabaqo sareeya waxaa ugu dabaqo sareeya almukhadaramuun ama almukhadram oo mukhadram oo yaadahay wa huwa mukhadramku alladii kii weeye adraka nabiya sala allahu alayh wasalam waa ciddii nebiga soo gaadhay oo walam yarahu waa ciddii nebiga soo gaadhay cahdigiisii nooleed ee nebiga rumaysay laakiin nebi maxamed aan la kulmin oo arag mukhadram baa la yidhaha yaa kamid a najaashi najaashi waa culimada eh, eh, culimada waxay isbediyeen najaashi najaashi ma saxaabiba mise saxaabi ma ha najaashi xadiista waxaa kusoo aroortay inuu islaamay soo ma ya culimada qaar ba isweydiiyey ma saxaabi ba najaashi nimankaa mukhadramiinta ku jira leanna nabiga alayh salatu sala lama kulmin hay abu muslim alkhawlani taabiciga leedhaah ayaa kamid a abu cuhmaan annahdi ayaa kamid a haakada uma man adraka alcashara almubashariin min aljanna almubashariina fi ljanna saxaabadii tobanka ahaa ee jannadii loogu bushaareeyey taabicigii soo wada gaadhay ee wada arkay ee la kulmay ee wax ka qaatay uu ka fadli badayay ninkaan raggaa soo wada gaadhay ee qaarkood ama shan kamida ama afar kamida soo gaadhay waadnaahum dabaqatan waxaa ugu dabaqad hooseeya man adraka saxaabata ninka saxaabadii soo gaadhay aw ra'aahum ama arkay walam yasmac minhum aan waxba ka warin ninka saxaabada arkay lakiin aan waxba ka warinin culimada qaarkood culimadan waxay yidhahdeen hebel hebel hebel ninka la idhahda eh. saxaabada wuxuu kasoo gaaray hebel iyo hebel wuu arkay meel heblaayuu ku arkay laakinahu maa rawaa canhum shay-an waxba kama warin laakiin ka warran sheek warkaas so daqiiqa maaha ah, hebel hebel wuu arkay lakin waxba kama warin labada qof inay sarkaano in waxba kala warinin waa suurtagal soo ma nin caalimo halkaa wadada iska maraya haddaad salaanto oo dabadeedna magaratay salaan si fiican oo kaaga qaado aad iswaraysataan oo deedna ad isdhaaftaan de ninkaa waad aragtay waad la kulantay soo ma lakin hal rawayta canhu cilmi maad ka qaadatay marka kuwaasa waadnaahum dabaqatan waxaa ugu dabaqada hooseeya oo lodka ugu hooseeya waxa wey lodkii saxaabada arkay ama la kulmay ee soo gaadhay ee aan waxba ka warin aan waxba ka warin wuxuu yihi sheekhu wamacrifatu saxaabati saxaabada in la garto iyo wtaabici taabiciga iyo wataabiciina baa halkan ku fiican waa macrifatu saxaabati wataabiciin in nuun lagu dara halkaa ku fiican saxaabada iyo taabiciinta in la garto labadaa lood in la barto aslun waa waa waxay lafdhabar waa lafdhabar oo asiilun kama kacda ah oo yurjacu ilayhi loo noqdo oo loo ictimaado fii macrifati lmursali walmusnadi xadii in la kala garto xadiiska kiisa mursalka ah iyo kiisa musnadka ah soo saama hadde saxaabigu wuxuu wariyey dee waa musnad soo ma waa marfuuc ama waa maqtuuc ama waxa weeyaan haakada ya saxaabigu wixii isaga hadalkiisa iyo dee mawqif baanu nidhi wixii taabicigu wariyana dee mursal baynu ku sheegnay soo maha taabici wixii laga sheegay hadalkiisii ama ficilkiisiina maxaynu ku sheegnay maqtuuc soo ma idan idan fawaaidda ay leedahay macrifatu saxaaba wataabiciin waa maxay inaad kala garato almursala walmusnad inaad kala saarto almarfuuc wagayru lmarfuuc inaad kala saarto ruwaadda cadaaladoodu ay tahay madmuunka oo dee saxaabadii rasuulka sala allah alay wasalam ka mid a iyo taabiciintii inaad kala saarto labadaas aanay iskaga kaa aanay iskaga kaa qaldamin hadda ma garata aanay iskaga kaa qaldamin dad asan xasan ibn abilxasan marka la sheego xasan ibn abilxasan albasri marka la sheego haddaad radi allahu canhu tiraada saxaabi u haysato ya ama maxamed ibnu siriin saxaabi aad u haysato ya de waa ishkaal marka fawaaid aad u qiimo badan ayay leedahay saxaabada rasuulka sal allahu aleyh wasalama iyo taabiciinta barashada la baranayo iyo diraasada la diraasaynayo waxay leedahay faaiido aada iyo aad u badan ayay leedahay xadiiskii mawquufka maqduuc baa la kala saaraya raawiga saxaabiga waa raawi cadaaladiisi ay saabit tahay oo sugan tahay ataa hadduu xataa haddaan la magac dhibin samictu an man raa nabiy sal l hadduu nin yidhaaho abaranii waxaa ii waramay man raa nabiya sal la alay waslam ama man saaxab nabiy ama man aza macahu miyay u baahan tahay baari ya idan maanu nii maxaynu nihi raawiga magaciisa la garan waayo garanwaanka magaciisii la garan waayey waa dacni bay ku tahay raawigaasi fii xaqihi ilaa eesh ilaa eesh ilaa eesh ilaa asxaab rasuuli lahi sal la alay slam maraasiisha ay culimadu wariyaan axaadiista maraasiisha ah asal waxa waay in la radinaayo ilaa maraasila man ilaa marasil asxaabi rasul lah sal ly slam idan idan maxaad ku kala garanaysaa dee inaad kala garato labadaasi waxa weeyaan qiimahaas ayay ku fadhidaa waa inaad taabici iyo saxaabo aad kala garato saxaabada rasulka sal lay slam waxaa ka mid a ah toddoba saxaabi oo ay culimadu bixiyeen almukthiruuna min alriwaaya waa toddobada saxaabiye nebi maxamed eh, axaadiista ugu badan ka wariyey waxa uu yidhi suyuudi raximah llah wlmukiruuna fi riwaayat اlأhar abu hurayrata yalihi bnu cumar waanasu wاlbaxru wاlkhudriyu wajaabiru wazawjat الnabiy waxaa kalaad u akrin kartaa waanasu wاlbaxru kalkhudriyi wajaabirin wazawjat الnabiy waa kuwa waxa weyaan abu hurayra cabdillah bn cumar khadaab anas bnu malik cabd llahi cabaas abu saciidin alkhudri jaabir bn cabd umuna caaisha radia allahu taala canha haaulaa sab maxaa la hahdaa almuiruun asabc almuiruun haye maxaa kamid a saxabada rasulka alcabaadilatu esh alarbaca waayo cabdillah bn cumar cabdillah bn cabaas cabdillah bn zubayr cabdillahi esh cabdillahi bn camr bn caas ayib cabdillahi bn mascuud maa maxaa u xadifteen waa saxaabi haye laakin alcabaadilatu arbaca kuma jiro maxaa looga reebay wuu ka weynaa waanu ka wakti horena uu dhintay isagu lakin nimankani caan bay noqdeen o waa loo baha sa awgeed wa ta'aharuu canhu kaiiran sa awgeed baa waxaa loo bixiyey alcabaadilatu alarbaca alcabaadilatu alarbaca wamacrifatu saxaabatihi wataabiciina aslun weeyaan lafdhabar oo asiilun kama kacda ah oo yurjacu ileyhi loo noqdo fii macrifati lmursali in la saaro mursalkii walmusnadi la saaro sheekhu wuxuu ku khatimay kitaabka mas'ale ku saabsan ruwaadii la duray ima fii dabdihim wa xifdihim wa ima fii cadaalatihim wa diinihim ruwaaddii la duray maraatib ahlulcilmigu ay usa e, e, hadal uu ku uu ku tilmaamayo inay maraatib yihiin oo aanay isku derajo keliya ahayn oo ay kala derajaadka kala sarreeyaan oo ay kala xifdi badan yihiin kala dabdi badan yihiin ma garatay kuwii la tacdiiliyey xagga tacdiilka inay kala sareeyaan kuwii la jarxiyena agga jarciga inay kala saree kala hooseeyaan hh marka hadalkan suyuudi buu kasoo naqliyey insha allahu tacaala jilsada aynu kitaabka ku khatimi doono ayaynu ama dersiga ugu soo horeeya ayaynu carabka marin doonaa oo aynu si kooban u sharixi doonaa waxa weeyaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk